alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati almaa'ida ayaynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda sagaal iyo siddeetan ee min suurati almaa'ida ayaynu joognay aayadda aan tafsiirkeeda soo maray waxay ku saabsanayd kafaaratu kafaarada dhaartana waa soo sharaxnay waa sheegnay inay u qaybsanto laba qaybood qayb mukhayar ah iyo qayb muratab ah qaybta mukhayarka ahi waa saddexda qaybood ee hore ee kafaarada ee aw aw la geliyey yacnii qofka u door leh tuu la imanayo isagaa mukhayar ah tuu doonoo la iman karaa culamadu waa isku khilaafaan teebaa fadli badan way kala sahlan yihiin waxaa lagu bilaabay ta ugu sahlan oo itcaamka ah waxaa lagu xijiyey kiswada oo iyaduna markaa taas ka sii xoogaa yacni markaa ka yaro koraysa waxaa loogu dambaysiiyey ta ugu adag oo ah taxriir raqaba saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen saddexda qofku isagoo u door leh haddana waxa fadli badan cidqiga ugu fadli badan kiswada ku xigtaa idcaamka ugu markaa xagga fadliga ugu hooseeya maadaamuu isagu ugu sahlan yahay ahlucilmiga qaarkood oo si kala marayna waa jiraan saddexdaa hadduu ruuxu awoodi kari waayo mid ka mida midnaba uu awoodi kari waayo midnaba waanu midnaba la iman karin wuxuu u guurayaa kafaarada nooca kale ah markaa soonka saddexe maalmood la soomaayo faman lam yajid fa siyaamu halaasati ayaam isagaa aw lama gelin waxaa la saddexda hore qofkii awoodi waaya oo mid ka midaba aan kari karayn hadduu qaar awoodi waayo qaarka kale kari karaayo ka uu kari karayo la imanayo laakiin saddexda midnaba haddaanu awoodayn wuxuu u guurayaa soonka saddexda maalmood uu soomaayo fuqahadu waxay isweydiiyaan saddexda maalmood miyuu xidhiidhinayaa mise isagaa u door leh mise inuu xidhiidhiyaa laasim ah culammadu taa waa isku khilaafaan shaaficiyada laftoodu laba qowl bay ka leeyihiin masalada imaamu shaafici wuxuu ku sheegay kitaabkiisa umka waxa uu ku sheegay wa sawmu kafaarati alyamiini mutataabic wallahu aclam saasu odhanaya binnas laakiin mawdica kafaaratulyamiinka kuma odhan mawdic kale oo ka mida umka ayuu ku odhanaya markuu ka hadlaayo qadaaga soonka la qallaynaayo soonkii faralka ahaa ee ramadaan marka la qallaynaayo ayuu sheegayaa markaysaga labada mid walba inay bannaan tahay qadaha marka ramadaan marka la qallaynaayo in la israacin karo lana kala googoyn karo dabeedna markaasu wuxuu sheegay wa sawmu kafaarati lyamiini mutataabic wallahu aclam kafaaratulyamiinka soonkeedu isaga waa xidhiidhsan yahay oo xidhiidh baa laga dhigaya laakiin markuu baabka yamiinka ka hadlaayo nasan saa uma sheegin saas aawadeed masalada in laba markaa ra'yi ku sugan yihiin cinda shaaficiya ayaa markaa ku sugan calaa haada ayuu odhanayaa markaysa waxaan markaa minhaajku adharku waa in markaysa markaa tataabucu aanu waajib ahayn laakiin afdal inuu yahay mareen culammada tataabuca shardinaysa xaggay ka qaateen waxay ka qaateen qiraa'ada shaadada ee la akhriyey faman lam yajid fa siyaamu halaaثati ayaamin mutataabicaatin ayaa saxaabada qaarkood akhriyeen oo cabdullaahi ibn mascuud iyo ubay ibnu kacbin iyo caaisha iyo ibnu cabbaas iyo laga soo wariyey bacdigoodna ka asaxday bacdigoodna sanad saxiixa ay kaga sugan tahay ahlucilmiga qaarkood ay saxiixiyeen culamada markaa saxiixisayna uu ka mid yahay daara qudni wa kadalik uu ka mid yahay albani laftiis laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu xadiiska caaishaha baan filaya fasaqadat mutataabicaat waxaa dhacday mutataabicaat calaa haada bay culamada qaarkood yahay waa mansuukha waa la nasakhay laakiin markaa lafteeda culamada qaar baa ka hadhi waayo waxay yidhaahdeen naskhi waxaa loo jeedaa tilaawadaa la nasakhay fasaqadat mutataabicaat waa xagga tilaawada xagga xukunka ma aha qiraadu calaa kulli xaal waa shaad oo markaa dee qur'aannimo uma sugna waayo qur'aan markaa shayga loo sugaayo waa inu markaa shuruudihii ku dhan yihiin ya wa kullu maa waafaqa wajha naxwi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi wasaxa isnaadan huwa alqur'aanu faadihi halaaat larkaan waxaysumaa yakhtalu shartun asbitii shuduudahu low anahu fi sabcati ibnu jazari waa ka odhanayaa saddex sharduu sheegaya wuxuu odhanayaa wax kastaoo weji naxwo ah waafaqaya bimacnaa weji carabiyaoo saxiixa waafaqaya waa shardi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi rasmiga qur'aankana walow ixtimaalan waafaqaya ixtimaalan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa musxafka saxaabadu markay qoreen qur'aanka yacni wax xarakaada iyo wax dhibca ah kumay qorin waxay qoreen hay'at alkelima qaabka kelmadda loo qoraayoy qoreen may dhibcayn shad uma yeelin xarakaad uma yeelin sukuun uma yeelin dhibca uma yeelin yaa yacni waxa weye way kaalmaysanayeenuun markaa waxa weeye qoraalka rasmiga ay qoreene laakiin xifdigooda ayaa markaysaga muctamad ahaa ay kala qaadanayeen hadda maaragta marka yafcaluuna marka la qoro matafcaluuna la akhrinayaa laba dhibcood baa korka laga yeelayaa mise laba dhibcood baa hoosta looga yeelayaa yaa baa la akrinaya yafcaluuna mise tafcaluuna hadda maaragta yafcalu mise nafcalu yacni marka waxa weeye teebaa markaysaa markaa la odhanaya waxyaalahaasaa marka waxaweye ka imanaya meesha miyaa la shadaya mise la shadi maayo miyaa la reebayaa mise la reebi maayo xarakaadka maxaa marka xarakadu miyay kor dhigan tahay miyay hoos dhigan tahay miyay godan marka dee meel waxa weeye eh, si markay u qoreen rasmigii waxaa markaa yacni soo arooraya awjuh kala duwan in loo akhrin karo saas aawadeed weliba waxaa ku jira markaa wakhtiyada qaarkood ishaaraad qiraa'aadka la ishaarayo wejiyadii kala duwanaa oo sida iyo sidaba ay waafaqayso hadda ma meelaha qaarkood alifka lagu taagayaa waxay noqonaysaa min qabiili dabdi ayay noqonaysa oo waxa weeye xadiruuna mise xaadiruuna fakihiin mise faakihiin yacni waxa weeye alifka yare soo laalaaday alif alkhinjariya ay yidhaahdaan alifka markaysaga sida midida yar aad mooddo ee soo laalaada waa min qabiili marka addabdi dabdiyo rasmi baa kala jira marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni aankii yacni siduu u qornaa waa in markaysaga nowcan maa ay waafiqi kartaa siday saxaabadu u qoreen haddii si kale loo dhibceeyo ama si kale loo xarakeeyo waa inuu markaysaa markaa qiraa'adu ay waafiqi kartaa waa shardi labaad wa kaana lirasmi ixtimaalan waxaa loo jeedaa rasmigii saxaabadu qoreen ya siday saxaabadu u qoreen weliba waxaa jirta markaysaga masaaxiftii saxaabadu ay qoreen meelaha qaarkood bay ku kala duwanaayeen xuruuf waa inuu masaaxiftii oo dhan wada khilaafsan yaha laga tilmaamaya markuu shaadda noqonayo waxay dhici karta yacni saxaabadu inay markaa kutubihii masaaxiftay qoreen meel ay ku dareen markaysagaa huwa masaaxifta qaar qaarna huwa ay ka tageen qaarna huwa ay ka tageen marka dee waxa weye rasmiga inoo qoran hadduu markaa khilaafo dee waxa weeye wuxuu ku dhisan yahay qiraa'o ka mida qiraa'aadkii laakiin masaaxiftii kale saxaabadu qoreen haddii huwa ay ku qoran tahay midna aynay ku qorayn dee rasmigii ma wada khilaafsano saxaabada iminka aayadda suuratu alxadiid aayadda afariyo soddonaad waman yatawalla fa ina allaha huwa alghaniyu alxamiid masaaxiftii saxaabadu way isku khilaafsanaayeen qaarna huway qorayeen ya damiiru fasliga qaarna huwemay qorayn qiraa'adkii sabcadu way ku kala qaybsan yihiin fa ina allaha huwa alghaniyu alxamiid iyo fa ina allaha alghaniyu alxamiid rasmigii baa iskhilaafsan waxa weeye taasi marka waxaweyan yani marka siday saxaabadu u qoreen dhammaan wada khilaafsantahay tahay oo ayna midnaba weji ku waafaqayn markaasaa laga hadlaya aayadda suuratu tawba ku sugan wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina tabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu wa acadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru tajri taxtaha alanhaaru baa inoo qoran qiraa'adka sabcada qaarkoodna saasay akhrinayaan tajri min taxtiha alanhaaru oo min lagu ziyaadiyo baa qiraa'adka sabcada qaarkood akhrinayaan masaaxiftii saxaabadu ay qoreen baa qaarna mintu ku jirtay qaarna mintu ka maqnay marka waxa weeye marka leeyahay rasmigii waa inuu markaa khilaafsan yahay markuu shaadada noqonaayo ee rasmiga waa inuu waafaqaa marka qur'aannimo loo ictibaarinaayo yacni waxa weeye hadduu markaa rasmigii saxaabadu qoreen aanu wada khilaafsanayn ee bacdi ka mida waafaqaayo shaadda ma noqonaayo wasaxa isnaadan huwa alqur'aanu sanadkiisuna saxiix yahay culamada qaar waxay sii shartiyaan weliba tawaatur sixatulisnaad keliya kuma kaaftamaan bacdu ahlicilmi hadda ma aragta culamada qaarkoodna sixatulisnaad bay ku kaaftamoonaan sida ibnu jazari naskareey culamada quraadana yani markaysaga yani culamaa lqira'aat bacdigood baa markaysaga markaa sixatulisnaadkaasun shardiya saddexdaa shardi ya fa hadihi alaaat larkaanu oo saddexda rukniya ama saddexda sharti ay leedahay qiraa'ada qur'aannimo loo ictibaarinaya inay qur'aan marka yacni tahay loo aqoonsanayo waa inuu weji carabiya waafaqaya oo saxiixa waa inuu markaysaga rasmiga musxafka e, waafaqaya walow ixtimaalan masaaxiiftii saxaabadu ay qoreen waa inuu sanadkiisu saxiix yahay ya waa saddex rukni ibnu jazari baa sheegaya waxayumaa yakhtalu shartun asbitii shuduudahu low annahu fi sabcati saddexdaa shardi wax ka mid i ah haddii markaa ay dhinmaan oo shardi shuruudaa ka mida ah la waayey ahbitii shuduudahu low annahu fii sabcati yacnii shaadnimadeeda markaysagaa sug buu yidhi walow sabcada ha loo nisbeeyo sabcada ha loo nisbeeyo oo kama tilmaamaayo yacni sida mudawanka ee ruwaadda la ictimaaday ah ee waxaa jirta markaysaga yacni riwaayaad kalea jira oo la odhanaayo waxaa akhriyay caasim oo labadii dariiq aan markaysaga ahayn yani ama saddexda dariiqa aan ahayn biariiqi tayba marka la eegaayo ama la odhanaayo xamsa akhriyey ariiqyadii markaysaga muctamadka aan ahayn ee dariiqyo kale ah taas ayaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal fasiyaamu siyaamu ayaamin mutataabicaatin mutataabicaatin waxay ziyaado ka tahay rasmiga musxafka oo sinaba kuma waafaqi karto ya masaaxiiftii saxaabadu ay qoreenna midnaba mutataabicaatin kuma oolu marka idan waxay noqonaysaa qiraa shaadda walow sanad ahaan haba u asaxdo qiraa'a shaadda ayay noqonaysa hadday qiraa'a shaadda noqoto ma la xujaysanaya mise lama xujaysanayo waa masale usuuliya taasina ahlucilmiga qaarkood waxay lama xujaysanaayo mar hadday shaad noqotay oo qiraanima loo akhriyo xadiisnimo looma soo warine qira'animadii hadday weydo shaadda noqotay laa yucmalu biha ka shaadi alxadiis sida xadiiska shaadkaan loogu camalfalayn baan loogu camalfalay ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahen may hadday shaada noqoto qiraa'animaday weyday laakiin nebiga mar haddii laga soo wariyo sanadkeedu asaxay wa in la xujaystaa waa in la xujaystaa calaa haadaaba waxay noqotay mutataabicaatin ma la shardinayaa ma la odhanayaa ilaaba ilaa soonka kafaaratulyamiin saddexda maalmood waa mutataabic culammada shardisay waxay ku dhisan tahay mar hadday nebiga ka sugan tahay walow qur'aannimoba yayna u sugnaan oo shaadda ha noqotee laakiin kalxadiis alaaxaad xadiiska aaxaadkee saxiixaa sida loo deliishadoo kalea loo deliishanaya loo xujaysanaya liannaha saabita can inabiy sala allahu aleyh wasalam saxaabigu iskama akhrina nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka sugnaatay calaa haada waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa tataabuca markaa la shardinaayo haddii tataabuc la shardina waxay noqonaysaa haddii la kala gooyo waa la soo bilaabaya ta ka dhalanaysa waa ya saas aawoodee minhaajku wuxuu odhanayaa waa adharku waxa weeye inuu tataabucu afdal yahay ee bimacnaa aan waajib ahayn adhar muxuu uga cabiraya adhar ah, yani waa khilaafu daahir yani masaladii riwaayo kalea ku jirta oo dee nasan waxabay ku taallaa umkii shaafici bay ku taallaa umkii shaafici bay ku taallaa fii hayri madinatiha ku qoro oo meesha uu ku keenay yaanu ahaan kafaaratulyamiinkii laakiin mowdic kale ayuu markaysaga nasan ugu sheegay oo u yihi wa sawmu kafaarati alyamiini mutataabic wallahu aclam u shaafici odhanay calaa kulli xaal culammada tataabuca shardinaysaa wejigoodu waa saas allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan inama alkhamru waalmaysiru iyo khamaarku waalansaabu iyo sanamadu waalaslaamu iyo qoryada markaa laga faashanayo oo ama wax lagu qaybsanayo qoryaha ama saamiyada wax lagu qaybsanayo ama laga faashanayo rijsun qurun weeyo waa qaar qurun u saaxiiba oo afartuba qurun weeye ama ta hore mudaaf la qadaroo la yidhaahdo alkhamru waalmaysiri waalansaab walaslaam waxaa loo jeedaa tacaati alkhamri waalmaysiri waalansaab walaslaam afartaa shay in markaa lala yimaada rijsun waa qurun oo sidee afar lagaa khabrayaa markaysagaa shay mufrada ah. dawu rijsin in dawuu la qadaro oo saa laga khabro iyo in tacaatii mudaaf la qadaro khamriga oo sidaa lagaa khabro iyo in khamriga lagaa khabro la yidhaahdo saddexda kalena inta lagu cadfo kadalik awjuhda noocaasaa ka imanaysa rijisun qurun weeye ama waa qaar qurun u saaxiiba min camali shaytaani rijsigaaso min camali shaytaani shaqada shaytaanka ka mida ama layaha mid waloo ka midiba rijisun qurun weeye rijsigaasoo min camali shaytaani shaqada shaydaanka ka mida fajtanibuuh ka dheeraadoo ka fogaada lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan uga fogaada fajtanibuuhu waxay u dhacaysaa rijsiga ka fogaada damiirku wuxuu noqonayaa rijsiga ayuu noqonayaa rijsigana waxaa lagu wada xukumay yacni noocyada lasoo sheego dhan inamaa yuriidu shaytaan shaydaanku wuxuu rabaayo qura an yuuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa an yuuqica inuu rido ayuu rabaa baynakum dhexdiinna alcadaawata colaad iyo waalbagdaaa nacayb inuu rido fi lkhamri sababta khamriga uu ku ridayo walmaysiro khamaarka sababtooda wayasudakum iyo inuu idinka manciyo idiin diida ayuu rabaa shaydaanku can dikri illaahi wa can isalaa dikriga ilaahay ama xuska ilaahay idinka manciyo idiin diido wa can isalaati iyo salaada xaggeedana idiin diido fahal antum muntahuun idinkuma tiidin qaar ka waantoobayo ka hadhaya fahal antum muntahuuna qaar ka hadhaya ma oo iska daynaya yacni khamriga iyo khamaarka iyo ashyaadaas iska daynayaan bimacnaa intahu ka reebtooma oo ka hadha baa macnuhu dhacaya wa atiicu allaha ateeca ilaahay oo allah markaa yacni markaa ateeca oo wuxuu idin fara farsooma wuxuu idinka reebana ka taga wa atiicu arasuula rasuulkana sala allahu aleyh wasalam ateeca waxdaruu ka digtoonaada inaa cisyaan la timaadaan ka digtoonaada oo waxaa rabbi idinku ciqaabayo ka fogaada fain tawallaytum haddii aa jeesataan oo taacada ka jeesataan faaclamuu waxaa ogaataan annamaa calaa rasuulinaa rasuulkayaga inay saarantao qura albalaagu gaadhsiin gaadhsiintaasoo almubiinu albayinu cad ama almubiinu wax caddaynaysa labadan aayadood waxay ku saabsan yihiin khamriga ashyaa kalena waa lagu ladhay aayadda dambena waa aayaddii khamriga lagu xaaraantinimeeyey ee nasan loogu sheegay khamrigu inuu xaaraan yahay aayadaana ka soo horreeyey khamrigu wuxuu ahaa waxyaalaha e, gaaladu ay aadka u isticmaali jireen buu ka mid ahaa islaamnimada qaybteedii horena zamankii hore islaamnimadana lama reebin oo lama xaaraantinimeyn khamriga sidaas aawadeed ibaaxadii asliga ahayd buu iskaga sugnaa alibaaxa alasliya ibaaxa asliya waxaa la yidhaahdaa shayga aan daliil xaaraantinimaynaya ku soo aroorin asalkii bara'atu dimu ku sugan yihi wamaa min albara'ati alasliya qad ukhidat falaysat isharciya waa ka odhanaya saaxibu wixii laga soo qaato min alibaaxati alasliya ibaaxada asalka loo nisbeeyey asalkaa loo nisbeeyey maxaa loo jeedaa khitaab sharci lagama qaadan ibaaxada oo intaan shayga la xaaraantinimayn sharcan dee waxaa la yska garanayaa inaan dadka xaaraan aanu ka ahayn walaslu fi lashyaai libaaxa asal waxaa ashyaada u ah ibaaxo bannaanaansha u asala ya yacni addoonka waxa lagu ciqaabayo ama lagu dambaajinayaa waa inuu yahay wax daliil ku soo arooray oo la yidhi shaygaasi waa waajib markaasaa hadduu ka tago lagu ciqaabaya ama lagu odhanaya waad ku dambowday waa in daliil ku soo aroor shaygaasi inuu xaaraan yahay markaa dabadeed baa lagu odhanayaa shaygaa inaad la timaado ciqaab baad ku mudanaysaa waad ku dambaabaysa laakiin daliil xaaraantinimeeye iyo mid waajibiyey toonna haddaan u jirin shaygani waa waajibe maxaad ula iman weyday cidu ku odhan mayso shaygani waa xaaraane maxaad u samaysayna cidu ku odhan mayso ya takaaliiftu waxay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay arooritaanka sharciga ku soo arooray ku xidhanta ya axkaamta sharciga waxaa laga qaataa sharcigaa laga qaataa haddama aragta yacni markaa sharciga ayaa laga qaataa caqliga waxbaa lagu garan karaa oo dadka qaarkood wakhtigii gaalnimada islaamnimada ka hor bay qaarkood garteen xumaanta khamrigu xun yahay oo rag baa waxaa la yidhaahdaa qaarkood waagii dambe islaameen oo ay saxaabo noqdeen waa min aladiina xaramuu alkhamra fi ljaahiliya wuxuu ka mid ahaa yani qays ibnu caasim alminqari miyuu ahaa min aladiina xaramuu alkhamra fi ljaahiliya kuwii khamriga xaaraantinimeeyey wakhtigii jaahiliyada ayuu ka mid ahaa yani bacdi markaysaga saasaa jiray ya oo waxa weeye markay arkeen mafaasidiisa iyo dhibaatooyinkuu leeyahay iyo fadeexadda qofka uu fadeexadinayo iyo inuu markaa u sababaayo wax markaa dee caqliga markaa xataa aan munaasib ku ahayn lala yimaado ya ayaa khamrigii markaysaga ay ka dhaarteen waqtigii jaahiliyadu ay yidhahdeen waa shay xun weligeyna cabbi maayo cidna u qaadi maayo cidaan ku martisoorayo iyo cidaan ugu qaadayo iyo cidaan la cabayo iyo markaa waxaa lacagaan ku iibinaya midnaba ma jirto marka ashyaada qaarkood haba lagu garto caqliga in waxaasi xun yihiin ama ha lagu garto caqliga waxaasi inuu wanaagsan yahaye laakiin sawaabka iyo ciqaabku waxay ku xidhan yihin maxay yacni wuruudu sharci bay ku xidhan yihin wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaahay waxau yihi marna eh, cidnaba ku cadaabi mayno yacni waxba ku cadaabi mayno ilaa aan rasuul soo dirno marka alsawaab waalciqaab wuxuu ku xidhan yahay wuruudka sharciga ku soo aruuray kaasuu ku xidhan yahy ma aha in la yidhaahdo waxa weeye caqliga laguma garan karo waxan inuu xun yahay ama waxan inuu wanaagsan yahay waxyaalo badan baa caqliga lagu garan karaa oo waxaas inay wanaagsan yihiin caqliga lagu garan karaa caqli keliya cadaaladdu inay wanaagsan tahay runtu inay wanaagsan tahay yacni tawxiidku inuu wanaagsan yahay shirkigu inuu xun yahay dulmigu inuu xun yahay hadda maaragta xadgudubku inuu xun yahay yani marka zinadu inay xun tahay khamrigu inuu xun yahay fawaaxishtu inay xun yihiin wax badanoo ka mida lagu garan karaa caqliga laakiin garashada lagu garto shaygan inuu yahay yani marka shay naafic oo maslaxa leho maslaxadiisu mafsadadiisa ka badan tahay ama shaygan inuu xun yaho khabiis yahay oo madaradiis iyo dhibaatadiisu ka badan tahay wanaagga ku jira haddiiba wanaag ku jiro caqliga waa lagu garan karaa waxyaalo badan oo ka mid a ah. ha yeeshee ciqaabtu waxay ku xidhan tahay yacni marka waxa weye qofkii in lagu dambaajinaayo ama asawaab walciqaab asawaab walciqaab waxay ku xidhan tahay arooritaanka sharciga ku soo arooray wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula saas aawadee mutakalimiinta qaarkood warka ay leeyihiin caqliga laguma garan karo shaygan inuu yahay shay marka yacni wanaagsan ama shaygan inuu yahay shay xun caqligu maba garan karaba ya waxallo waxay dadku samaynayaan way iska samaynayaan sida carruurta ciyaartoodao kale ay iska tahay ya caqligooduna ma garanayo markuu sharcigu ku soo arooro shaygaasi inuu xun yahay unbuu caqligu garanaya inuu xun yahay qowlkaasi waa qalad sax ma ya sharciga waxaa ku xidhan waxay tahay waa athawaabu alciqaab laakiin caqliga wax badan baa lagu garan karaa ha yeeshe garashadaa caqliga lagu garan karo keliya qofka lagu ciqaabi maayo muqtada alcaqli maxaad u khilaaftay lagu ciqaabi maayo haddaan wax loo sheegin oo sharci loo sheegin wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula aayaddan waxaa ka soo horreeyey aayado markay soo degtay aayaddu allah yidhi yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaasi wa ismuhumaa akbaru min nafcihima waxaa laga fahmay khamrigu inuu dhibaato badan leeyiy khamriga iyo khamaarkuba cumar bnu khaaab wuxuu yidhi allaahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya aayaddaa suurat lbaqara markay soo degtay cumar wuxuu yidhi ilaahay ow khamriga noo caddee caddaynna bogsiisa ilaahu noo caddee kadib waxaa soo degtay aayadda suuratu nnisaa laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun markaana cumar wuxuu yidhi caladdan waa la yaraynayay khamrigii soo dadkii aada uma cabbi jirin awqaadda qaarkood inayna cabbin baa loo tilmaamay laa taqrabu asalaata wa antum sukaara ha u dhowaanina salaadda idinkoo sakhraansan xataa taclamuu maa taquuluun ilaa aqoonsataan oo garataan waxaa odhanaysaan iyo waxa akhriyaysaan calaa haada wakhtiyada salaaduhu soo dhow yihiin inaan khamriga la cabbin oo la yareeyo oo wakhtiyada salaaduhu kala fog yihiin ibaaxadii hore inay ku baaqi tahay asliyada ahayd yacni awqaadda ay salaaduhu kala fog yihiin cishaha dabadiisoo kale haddii la cabbo yacni marka salaaddii subax wakhti badan baa ka hadhay dee qofkii waxay u imanaysaa salaadii subax isagoo miiraabay oo saaxi noqday oo sakhraannimadii ka baxday salaada subax dabadeed oo kale hadduu cabo yacni markaa saacado badan baa udhexeeya duhurkii iyo iyo salaaddii subax waxaa duhurkii soo gelayaa iyadoo markaa kala miiraabay oo markaysagaa yacni sakhraddii ay ka baaday laakiin waqtiyada salaaduhu isku dhadhow yihin aan la cabbin baa ka imanaysa calaa hadaa waxay noqonaysaa in markaa la yaraynayey oo dadki inay soo yareeyaan yani markaa xaaladan loo tilmaamayey awqaadda qaar ay iska daayaano ayn cabbin laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun markaana cumar bnu khadaab wuxuu yidhi allaahumma bayin lana fi alkhamri bayaanan shaafiya ilaahu khamriga noo caddee caddaynna shaafidoonna bogsiisa ilaahu noo caddee kadib waxaa soo degtay yacni labadan aayadood baa soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali ashaytaani faijtanibuuhu lacalakum tuflixuun ilaa laga gaadhaayo fahal antum muntahuun markaasaa cumar wuxu uhi intahaynaa intahaynaa waa ka hadhnay waa ka reebtoonnay yacni marka waxa weye xadiiska saa ku soo aroorayna waa markaa saxiixoo culamo badan baa saxiixisay saxiixyada kuma soo aroorin lakiin waa saxiix yacni markaa a'immada way saxiixiyeenoo waa sugeen waayahay markii eh, khamriga haddaba la xaaraantinimeeyey dhammaan dadkii waa ka tageen khamrigii khamriyadii la hayeyna waa la qubay dariiqyada madiinaa sidaa loogu daadiyey markaasay sidaa u dixday khamrigii khamrigii baa sidaa u dixday haddamaaragta marka iimaanka iyo qur'aanka waatii caaisha ay tidhi iimaankiiyo qur'aanka waxaa soo horreeyey bay tidhi markaa iimaanka oo dadkii iimaankoodii baa dee la dhisay muraadkaay uga jeedda waa saas iimaankoodii baa la kobciyey iimaankoodii baa ziyaaday kaamil buu iimaankoodii noqday markii sidaa loo soo carbiyey oo iimaankoodii la koriyey dabadeed baa khamrigii laga reebay laakiin markii ugu horraysayba haddii la odhan lahaa khamrigu waa xaaraanay ka taga waxay odhan lahaayeen khamriga markaysaa kama tegi karo ya daafica iimaanka ee la dhisay la kobciyey baa ka qayb qaato khamriga markii la xarimay dee wax alla wixii ku tacalluqayo o dhan baa la xarimay tijaaradiisii ka shaqaysigiisii qaadistiisii samayntiisii waxoo dhanba ya nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiisuu ku caddeeyey inuu khamrigu xaaraan yahay ninbaa nin saxaabi oo kale wuxuu ku yidhi khamri dee u hayey ma khamri agooneed buu talow ahaa markaasuu dee iibi iibi buui markaasuu muxuu ku yidhi iibi ina allaha idaa xarama shayan xarama hamanahu markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeye marka tijaarada khamriguna waa xaaraan khamriga nebigu waa nacdalay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacdalay khamriga markaa laftiisa wuxuu nacdalay ka markaa tuujinaya samaynaya ka loo tuujinaya loo samaynaayo ka waxa weeye markaa qaadaya ka loo qaadayo ka markaa yacni iibinaya ka iibsanaya wax alla wixii ku tacal toban buu ku nacdalay khamriga iyo wax alla wixii xidhi lalahaa oo dhan buu nacdalay marka waxay ku tusinaysaa siduu khamrigu u xun yahay xadiiska caynkaas ku soo aroorayna qaarkood ayaa quwiyey khamri maxaa la yidhaahdaa khamri waxaa la yidhahdaa wixii wax sakhraamiyaa la yidhahdaa sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan salafan wa khalafan oo saddexda madhaboodna ay ka mid yihiin maalikiye iyo shaaficiya iyo xanaabilo iyo ahlulxadiiskuba waxay qabaan alkhamru maa khamara alcaqla khamrigu waa wixii caqliga bedelaa khamri la yidhaahdaa min ayi sinfin kaan min ayi nawcin kaan wixii la doonaha laga sameeyo sidaa waxaa khilaafo keliya qolada xanafiyada xanafiyadu waxay yidhahdeen iyagu khamri may khamri waxa la yidhaahdaa bay yidhaahdaan wixii waxna sakhraamiyo cinabna laga sameeyey shaygii markaa cinab laga sameeyey muskir noqday ayaa khamri la yidhaahdaa ka warran haddii sinfiye kale iyo noocyo kale laga sameeyo waxay yidhahdeen khamri ma aha bay yidhaahdeen haddaa bannaan tahay waxay yidhaahdeen tafsiil baa la gelinayaa hadduu muskir noqdo waxa aan laga samaynin cinabka oo wax wax sakhraaminaya noqdo ma qadarka wax sakhraaminaya laga cab mise in ka yar laga cab haddii qadarka wax sakhraaminaya laga cabbo xanafiya odhanaysaa haddii qadarka wax sakhraaminaya laga cabbo xaaraan weeyi haye xadkiima laga jaraya hadduu xaaraan yahay oo wuxuu cabbay yacni nabiid muskir uu cabbay ya cinab lagama samayn waana muskir qadarku ka cabbayna waa qadarkii wax sakraaminayay waa ku sakhraamay waxay leeyihin maya tacziir buu mudanaya yucazar xadku wuxuu ku gaar yahay khamriga ayuu ku gaaryahay laakiin tan cuquubo marka tacziir ah oo edbin ah oo xadka ka sokaysa ayaa lagu ciqaabay xanafiyaa tidhi qadarkan wax sakhraaminayn hadduu ka cabbe in ka yar ka cabbo ka waran wuxuuna uu yahay waxaan cinab laga samayn cinda alxanafiya waxay leeyihiin markaysaa markaa xataa tacsiir ma mudnaa oo intaasi mamnuuc ma ah khamriga ka warran markaysaa cinabka laga sameeyey ee muskirka ah waxay yidhahaan intiisa yar iyo intiisa badanba qadarka wax sakhraaminaya haddii laga cabo iyo ka yar haddii laga cabbo mid walba xadkaa laga jarayaa bay yidhahdeen ya marka xukunkii waa kala duwey maxaasaa ku dhisteen xanafiya maxay ku dhistay saa xanafiya waxay ku dhistay tasmiyada khamri waxay yidhaahdeen waa tasmiya luqawiya lugatul carab baa waxaa loo yaqaanaa khamriga wixii cinab laga sameeyo muskirna ah shayga muskirkaa marka cinab laga sameeyey markaasuu khamri yahay waa tasmiyada luqawiga ah luqada saasaa la yidhahdaa sharciguna luqadii inuu bedelo kuma soo aroorin inama alkhamru waxay ku dhici kaa ayay ku dhici inta kale markaysaga khamri ma aha ya laakiin xurmada wuu ka haleelayaa mararka qaarkood waa haddii qadarka muskirkaa laga cabo calaa kulli xaal sidaa ay sheegeen sax maa waxaa culammada jumhuurku ay daliishanayaan jumhuurka markaynu sheegayno waa maxay waa saddexda madhabood ee kale xanafiye ka soo hadhay iyo ahlulxadiiskuba waxay qabaan khamri waxa la yidhahdaa wax kasto caqliga dooriyaa la yidhaahdaa nooc kastaba ha laga sameeyo ama cinab ha laga sameeyo ama wax kale ha laga sameeyo saasay yidhahdeen waxaana u daliila axaadiista ah nebiga sala allahu aleyh wasalam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiiska saxiixa kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam kullu khamrin xaraam saddexda lafdiba nebigu waa yidhi khamri kasta waa xaaraan axaadiis kala duwan ha ku timaado axaadiista qaarna laba ahaan ha kulmiso khamri kasta waa xaaraan kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri kullu muskirin xaraam wax kastoo wax sakhraamiyaa waa xaaraan inta mid walba waa saxiix hariib waxa ah muxaamaata lilmadhab markii xadiiska nebiga loo sheego la yidhi war nebigaaba dee yidhi kullu muskirin khamrun idinkuna waxaa leedihiin muskir kastaa khamri ma aha waxay yidhaahdeen waa muxaamaatan lilmadhab tacasubku wuxuu keensado weyi yani qofku hadduu is yidhaahdo yacni madhabkaagun daafac hadduu is yidhaahdo dee wuxuu ku dhacayaa wakhtiyada qaarkood waxyaalo qalad ah waa xadgudbayaa waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray libayaani sharciyaat litacliimi innaasi sharca laa litacliimi innaasi luqa nebigu dadka inuu luqada baro looma soo dirin waxaa loo soo diray dadka inuu sharciga baro axkaamta sharciga inuu baro marka waxa weeye sidii luqada loogu yaqaanay uunbaa markaa lagu xambaa calaa kulli xaal qowlka noocaas waa qowl bail ah butlaankiisuna waa waadix butlaankiisu waa cadyahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramay oo uu yidhi kullu muskirin khamrun yacni muskir kastaa waa khamri sidee nebiga hadalkiisi loo khilaafayaa oo la odhanayaa muskir kastaa khamri ma aha ama loo awilayaa oo la odhanayaa waxaa lagu xambaarayaa muskir kasta oo cinab laga sameeyey kulliya meesha taalla kullu muskirin khamrun haddamarg aayaddani markay soo degaysay khamrigii madiine yaallay muxuu ahaa cumar bnu khadaab waxa uu yidhi xadiiska saxiixaynka taxriimka khamrigu wuxuu soo degay iyadoo madiina shan nooc oo khamri yaallo ya waa shan nooc oo khamri ah qaar waxaa laga sameeyey timir qaarna waxaa laga sameeyey malab qaarna waxaa laga sameeyey xinto qaarna waxaa laga sameeyey shaciir shan nooco noocaas ya marka khamri yacni cinab laga sameeyey madiine ma oolin markii aayaddu soo degtay inama alkhamru waalmaysiru waalansaab waalaslaamu rijsu min camali shaytaani fajtanibuuh dhammaanna saxaabadii way wada qubeen warna kamay keenin manay odhan kuwanay khamri maaha saas aawoodee qowlka odhanaaya khamrigu wuxuu ku gaar yahay wixii inab laga sameeyo keliya muskirna noqda waa qowl baatilah oo mukhaalifun lilnusuus waa qowl baailo nusuusta khilaafsan waa qowl marduud ah ya huwa albailu bicayni bail shay kastoo wax sakhraamiya waa khamri saas aawadee cumar bnu markuu sidaa sheegay waxa uu yidhi waalkhamru maa khaamara alcaqla cumar baa odhanaya xadiiskaa saxiixaynku markaa kusii suganta khamrigu waa wixii caqliga bedela wuxuu soo sheegay maxay shan nooc oo khamri ah oo midnaba mid cinab laga sameeyey aanu ku jirin ee shan nooc oo kala duwan oo kale laga sameeyey inay madiine markaa ku sugnaayeen dee dhammaanna khamraa la ictibaariyey marka walkhamru maa khamara alcaqla khamrigu waa wixii caqliga bedelo weeye nooci kasta ha laga sameeyo ama cinab ha laga sameeyo ama timir ha laga sameeyo ama waxyaalo kale ha laga sameeyo noocii la doono ha laga sameeyo haakada marka taana saas yada wey khamrigana yar iyo intiisa badanba waa qadarka muskirkoo keliya in laga cabbaa xaaraan maahee waxaa xataa xaaraana in ka yar intii lagu sakhraamaya in la cabbaa waa xaaraan waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam waxaa intiisa badani wax sakhraamisaa intiisa yarina waa xaaraan xadiis kale wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxa faraqiisa alfaraq maxay yidhahdeen culammadu alfaraq waxa la yidhi bay yidhaahdeen waa lix iyo toban rodol waxa lix iyo tobankiisa rodol wax sakhraamiyaan haddii lix iyo toban rodol laga cabbo ama laga isticmaalo waxay wax sakhraamiyaan fa lkafi minhu xaraam sacab muggi in laga cabbaa waa xaaraam inta ka waran labada xadiisba waa saxiix waa sugan yihin ahlu cilmiguna waa saxiixiyeen marka khamriga in laga tijaaraystaa ma bannaana in la cabbaana ma bannaana waxyaalaha marka waxa weeye la cune ee lagu sakhraama iyaguna waa saasi laageenuna waa xaaraan weeye ma bannaana maysir maxaa la yidhahdaa maysir waxa la waa khamaarka alqimaaru waa khamaarka qimaar maxaa la odhanaya qimaar waxaa la odhanayaa waa wax kastoo wax lagu kala helaayo oo qofku uu ka dhaxaynayo maalkiisii bayna algunmi waalgurmi inuu ku khasaaro iyo inuu markaa waxa weeye markaa ku faa'iido ciyaar kastoo la ciyaaraayo oo wax lagu kala helaayo oo qofkii khasaare iyo faa'iido uu ka dhaxeeyo inuu markaa wixiisiiyo wax kalaba helo iyo inuu waxbaba waayo ciyaaraha noocaasoo dhan baa soo geliya waxay noqonaysaa maysir bay noqonaysaa marka khamaarkuna xaaraan weeye waa muxaram alansaab alansaab waxa weeye waa sanamada waa jamcu nusub ama nusbin ama nasbin yani waa ashyada la dhidbe la caabudayo asnaamtaa loo jeedaa wixii la caabudo ilahay sokadii walaslaam waa qoryaha markaa wax lagu qaybsanayo ama markaa lagu-laga faashanayo ruux baa doonaya inuu markaa safro qoryahan buu markaysaa markaa dabeedna markaa ka faashanaya ifcal laa tafcal waa taas wy ya ama bakhtiya nasiibka waxa lagu kala helaayo waa soo gelaysa waxaa dhammaanteed waa qurun waxaa loo jeeda waa rijsi macnawiya laga tilmaamaya jumhuurka culammadu waxay ka qaateen khamrigu inuu yahay nijaas inuu yahay inama alkhamru walmaysir walansaab walaslaamu rijsun min camali shayaan dabeed waxay dhahan khamrigu waa nijaasay yidhaahdeen haddii qofka wax ka midi ah ku daataan ama jirkiisa ama maradiisa u gaadho waa inuu iska maydhaa nijaas buy jumhuurku saasay ku tageen laakiin daa'ifa min ahli ilcilmi oo aan badnayn iyagu waxay ku tageen khamrigu najaasa macnawiya weeyo najaasada ama qurunka waxaa loo jeedaa xaaraannimada uu xaaraanka yahay yacni qurunka waxaa loo jeedaa xaaraannimada uu xaaraanta yahay baa looga jeedaaye cayntiisaa nijaaso ah oo najaasadii la maydhayay ah muraadku maaha waayo ashyaada la socotaa dee hadduu qofku taabto yacni markaa waa nijaas baa gacantaada ku suganee ka maydh markaa la odhan maayo lama odhanayo xurmada iyo najaasaduna mutalaazimaan ma aha shaygu waxaa dhici karta inuu markaa xaaraan noqdo haddana cayntiisu nijaaso aynay ahayn ayaa markaa suurtoobi karta waata kale najaasa markaa yacni e, cayntiisa inaanu nijaaso ahayn waxaa laga qaadanayo waxaa ka mid a culamada qaar ay ka dariishadeen dariiqyadii madiinaa lagu qubay waddadana in la nijaaseeyo waa la diiday xataa dee korka in loo fadhiisto meesha markaa ariiqa ah oo waxaweeye lagu xaajo guto ama lagu kaajo ayaa la diiday yacni waxa weeyaan haddii ay najaaso noqon lahayd caynteedu ay najaaso tahayna dariiqyada madiina in uh, lagu shubo dadka looma ogolaadeen taas looma ogolaadeen marka taana waxa weeye iyadana waa ka daliishadeen ahlucilmiga markaas sidaas maray marka qowlka odhanaya markaa cayntiisu nijaase ma aha waa qowl qawi ah min xaysu daliil laakiin jumhuurku sida kale ayay mareen uh, qariinana waxa ah ashyaada kale ku lamaan ayaa qariin ah ya inaan najaasa cayniya ayn markaysa markaa eh, ku sugnaynoo looga jeediyo weliba waxaa la raaciyey min camali shayaan yacani najaasadii markaa inay macnawi tahay baa adhar ah markaa ka fogaada oo ka dheeraada allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyayow inama alkhamru khamrigu wuxuu ahaaday oo qura almuskiru wax sakhraaminaya aladii kaasoo yukhaamiru alcaqla caqliga bedelaya wuxuu ku tilmaamayaa khamri in la yidhaahdo waxaa caqliga bedelaba ama caqliga dooriya in la yidhaahdo ama cinab ha laga sameeyo ama wax kale ha laga sameeyo waalmaysiru iyo khamaarka alkhimaaru khamaarka waalansaabu iyo waxa weeye markaa sanamada alasnaamu sanamada waalazlaamu iyo qoryahan marka waxa weeye yani marka laga faashanayo qidaaxu listiqsaam qoryaha markaysa markaa laga faashanayo waa leebaba markaysa waxa laga faashanayo suuradda awalkeedana waa ku soo marnay oo markay doonayaan inay safraan bay qoryahaas yacni gacanta gelin jireen ta u soo baxday markaysaa dabeedna ay ku camalfali jireen mid waxaa ku qoran ifcal midna waxaa ku qoran eh, laa tafcal ta kale markaysa magaha iyo waxay isku qabtaan laftoodana yani dhiigaga iyo nasabada iyo iyada lafteedana waa ka faashan jireen yacni qofkani ma reer hebel mise waa reer hebel yacni minkum iyo min hayrikum iyo waxyaalahaasaa ku yaallay idinku idinka mid yahay iyo cid kaluu ka mid yahay ya yacni markaa waxyaalahaasaa ku yaallay yacni diyadana markaysaa markaa idinka korkiinna ay ku sugan iyo ma idinkuma sugna wahaakada rijisun waa qurun ay khabiisun waa mid xuno mustaqdarun la qurunsanayo yani lagu tirinayo inay qurun tahay min camali shaytaan ee shaqada shaytaankay ka mid tahay laba mid weeye inaad markaa rijsun ka sifayso iyo inaad tidhahdo waa khabarun bacda alkhabari waa laba khabaroo iska daba dhacay oo aad markaa rijsun khabarkii koowaad ka dhigto min camali shaytaanna khabarka labaad aad ka dhigto ama aad ka sifayso min camali shaytaani rijsiga qurunkaasoo min camali shaytaani ay kaa'inu min camali shaytaan haddii laba khabar laga dhigana waxay noqonaysaa rijsun qurun weeye min camali shaytaani shaqada shaydaanka mid ka mida weeyi waa laba khabaroo markaa kala madax bannaan akhbaartuna way tacadudi kartaa alladii yusayinu shaydaankaasoo u qurxinayo camalkiisii iyo shaqadiisii yacni markaa ayay ka mid yahay fajtanibuuhu ka dheeraada ayurijsa qurunka ka fogaada almucabbara bihi lagu cabbiray can haadihi alashyaai ashyaadan laga cabbiray oo lagu tilmaamay yani wuxuu tilmaamayaa damiirku inuu u noqonayo rijsiga u noqonayo maadaama ashyaa mutacadida ay horayso damiirkiina mufrad yahay mufradka loo celinaya waa wixii lagaa khabro rijsun ah qurunka ka fogaada ay rijsa qurunka almucabara bihi lagu cabiray can haadihi alashyaai ashyaadan laga cabiro oo bimacnaa lagu tilmaamay an tafcaluuhu waxaa ka fogaataan inaad samaysaan ka fogaada yacni ficlahu waa badelu ishtimaal an tafcaluuhu waxaa laga bedelayaa damiirka haada laga bedelaya fajtanibuuhu isaga ka fogaada rijsiga an tafcaluuhu ay ficlahu ficla rijsi ka fogaada odhanka inaad samaysaan ka fogaada lacalakum tuflixuuna si u libaantaan inamaa yuriidu shayaanu shayaanku wuxuu doonayaa oo qura an yuuqica baynakum inuu dhexdiinna ku rido alcadaawata colaad iyo walbaqdaaa nacayb fi lkhamri sababta khamriga ugu rido iyo walmaysiri khamaarka sababtooda idaa ataytumuuhumaa haddaad samaysaan limaa yaxsulu fiihimaa waxa ku dhacaaya gudahooda daraaddeed oo min ashari shar a waalfitan iyo fitana oo marka khamradii ay cabbaan way islaynayaan oo dee waxa weeye markaa caqligii baan markaa joogin miirkii markuu tagana waxaa dhacaysa inay markaa islaayaan ayay markaa yacni markaa dhacaysa khamaarkii laftiisa waxa weeye colaad iyo nacayb baa laisugu qaadaya yacni markaa labaa dee waxa weeye xoolihii ku kala helaya mid baa xoolihii markaysaa markaa yani khamaarkii ku qaadanaya dabeedna kii kale waa la colloobaya waxaa laga yaabaa in iyaguna islaayaan wayasudakum yuuqicay ku cadfan tahay wuxuu kaloo shaydaanku rabaa inuu idinka manciyo idiin diido bilishtiqaali bihima mashquulkaa ku mashquulaysaan khamriga iyo khamaarka can dikri illaahi ilaahay xuskiisa inuu idiin diido idinka manciyo ayuu doonayaa oo salaati iyo salaadda xaggeeda inuu idiin diida ayuu rabaa khasaha salaadda wuxuu u soo gaar yeelay bidikri sheegista ugu soo gaar yeelay iyadoo ay salaaddu dikriga ka mid tahay yacnii salaaddii waxay soo gudagelaysaa dikrigay soo gelaysa marka iyadoo dikrigii ka mid a haddana si gaara waxaa loogu xusay tacdiiman laha weynayn la weynaynaya daraaddeed fahal antum muntahuun idinkuma tihiin qaar ka waantoobaya ma tihiin can ityaanihima yacni samayntaad samaynaysaan oo la imanaysaan ma ka reebtoomaysaan oo ma ka hadhaysaan ay intahuu ka reebtoom ka hadha yacni wuxuu inoo tilmaamayaa istifaamku inuu dhacayo macna alamri oo wakhtiyada qaarkood baa marka istifaamku u soo arooraa macno amar u soo arooraa marka faal antum muntahuuna su'aal keliya maahee almuraadu bihi alamru muraadka looga jeedaa waa amar weeye ayintahu ka reebtoomoo ka hadha saasuu u dhacay marka amar quman in la keeno waxa ablaq ka ah oo ka dheeraansho badan amarka siiqada su'aashaa loo keenay baa ka xeel dheeraansho badan waayo wuxuu noqonayaa dee majaaz buu noqonayaa walmajaazu ablaqu min alxaqiiqa majaaskuna waa ka xeeldheeraansho badan yaha xaqiiqada hmm. wa allaha atiica ilaahay oo waxa uu ilaahay idin faray farsoomoo la kaalay oo wuxuu idinka reebayna ka reebtooma wa atiicu rasuula rasuulkana sala allahu aleyh wasalam ateeca ateeca waxaa loo jeedaa wuxuu idin amrayna yacni la kaalay oo sameeya wuxuu idinka reebayna ka fogaadoo ka dheeraada waxdaruu ka digtoonaada almacaasiya macaasida ka digtoonaada fa in tawallaytum haddii aad jeesataan can idaacati taacada aa ka jeesataan haddaad daacada ka jeesataan faclamuu waxaa ogaataan annamaa calaa rasuulina rasuulkayaga inay saaran tahay oo qura albalaagu gaadhsiin almubiinu wax caddaynaysa ama almubiinu bimacnaa albayinu cad yacni marka ayuunbaa saaran bimacnaa isagu dembi kuma qabo inaa markaa dee jeesigaa la timaadeen iyo dembigaa samayseen wax dembiya kuma leh waayo waajibkiisu gaadhsiin bay ahayd gaadhsiintiina waa gutay albalaagu waxaa loo jeedaa waa ismu masdare aliblaagu baa loo jeedaa gaadhsiin albayinu cad ama almubiinu wax caddaynaysa abaanada marka inay tii laasimka ahayd tahay iyo inay tii mutacadiga ahayd tahay labada mid walba loo fasiraa wa jazaa'ukum abaalmarintiinnu calaynaa korkayagay ahaato bimacnaa innagaa isku waajibinnay culammada qaarkood waxay yidhaahdaan fa in tawallaytum jawaabu shardigii waa xadfan yahay waayo rasuulka in ay gaadhsiini saaran tahay yacni hadda waa macno lasii tacliilinaayo tacliil bay sii faa'iideynaysa e macnuhu wuxuu u dhacayaa fa in tawallaytum fajazaa'ukum calayna yacni haddii aad jeesataan oo taacada ka jeesataan abaalmarintiinna annaga idin abaalmarin doonno o idin ciqaabi doonna rasuulkuna dembi kuma qabee faaclamuu annamaa calaa rasuulina albalaagu lmubiin riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan cinabka ayay ku darayaan ti aanu sheegayna shanta laakiin riwaayaadka qaarkood cinabka ku dari maayaan xadiis kale oo koley la soo wariyey oo sheegaya mid cinab laga sameeyey madiine inaanu oolla waa jiray waxaan filayaa ibnu cabbaas in kaan laga soo wariyey khaaba cumaru calaa mimbari rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam faqaala inahu qad nazla taxriimu alkhamri wa hiya min khamsati ashyaa alcinabi waltamri walxintati walshaciiri walcasal walkhamru maa khamara wa fii riwaayati makaan alcinabi azabiib riwaayo kale ayaa waxaa ku sugnayd meesha cinabka in zabiib la geliyo calaa haada marka meesha cinabka zabiib la geliyo waxay noqonaysaa shanta cinab kuma jirin shanta cinab kuma jirin waana sida xadiiska ibnu cabbaase kale uu sheegaayo inaan madiine markaa khamri laga sameeyey cinab aanu markaa ool waalkhamru maa khaamara alcaqla marka xadiidka cumar waa riwaayaadka qaarkoodna cinabka waa ku darayaan riwaayaadka qaarkoodna bedelka cinabka zabiib bay gelinayaan oo calaa haada yani kuma jiro mid cinab laga sameeyey xadiiska kalena markaa waafaqsanta faaclamuu anama calaa rasuulina albalaaqu lmubiin anama adaatu xasrin bay noqonaysaa waana sida daa'ifa ahlucilmiga ka mida ah ay maraan culamada qaarkood way kala farqiyeen inamaa iyo anama horeaynu soo sheegnay inamaa waa badiba waa laysla ogol yahay inay aadaatu xasrin tahay laakiin annamada khilaaf baa galay yacni khilaafkeedu waa ka badan yaan ujeedaa laakiin tan kale jumhuurku waxay qabaan inay markaysa markaa tahay inamaa adaatu xasrin laakiin annamaada jumhuurku ma qabaan inay adaatu xasrin tahay saxduna waxay tahay inay labadu isku mid yihiin mawaadicday dhacaysu bay ku kala duwan tahay ma inaa la odhanayaa hamsada waa la hoos dhigaya mise waa la kordhigaya laakiin waa dakaafada ahayd iyo innadii ama annadii mu'akidada ahayd labadii weeye marka macnaa dee mid ay xasri u noqoto midna u noqon weydaa meesha ma taalo saxdu waxay tahay inay adaatu xasrin tahay mana sida hadda mufasiriinta qaarkood ay mareen nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa saaraa yacni albalaaq iyo albayaan gaadhsiin dadka uu gaadhsiiyo waxyiga loo soo dhiibay iyo caddaynuu u caddeeyaa labadu waa saaraayeen marka waxay noqonaysaa xasrigu yacni idaafi buu noqonaya bimacnaa ma saarna waxa uu idin soo gaadhsiinayo ilaaba ilaa inaad samaysaan mid saaran maaha xaysiyadaasaa laga xasrinaya marka xasriga de xaqiiqi iyo idaafi baa loo qaybiya waa idaafi kani laysa clى اladiina aamanuu wcamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu إida ma اtaqw waamanuu laysa cala aladiina aamanuu layse ma ahaanin cala aladiina aamanuu kuwii rumeeyey korkooda wa camiluu asaalixaati camaladoon wanaagsan sameeyey junaaxun dembi ma saara fii ma tacimuu wixii ay cuneen dembi kuma qabaan hadday allah ka baqaan wa aamanuu ay rumeeyaan wa camiluu ay sameeyaan alsaalixaati alacmaal alsaalixaati camallada wanaagsanna ay sameeyaan wixii ay cuneen wax dembiya kuma qabaan qabla taxriim suma taqow intaa dabeedna ilaahay ay ka baqeenoo wa aamanuu ay rumeeyeen suma taqow intaa dabeedna ilaahay ay ka baqeenoo wa axsanuu ay samafaleen wallaahu allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ayuu jecel yahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow layabluwannakum allaahu bishayin min asayd ay wallaahi layabluwannakum allaahu ilaahay idin imtixaane oo idin imtixaane oo idin imtixaane bishayin wax idinku imtixaane min asaydi ugaadha ka mida waxaa la ugaadhsado ka mida min asayd bimacna min almasiid waa facli bimacnaa mafcuul tanaaluhu aydiikum warimaaxukum xaalay gaadhayso waxaa la ugaadhsanaayo eh, aydiikum gacmihiinnu ay gaadhayaan oo haddaa eryataan aa qaban kartaanba wa rimaaxukum iyo warmihiinnu ay gaadhayaan oo haddii aad liishaantaan ya aad la helaysaanba wuxuu ilaahay idiin imtixaanayaa liyaclama allaahu suu ilaahay u ogaado cilmi iyo ciqaabka ku tacalluqaayo man yakhaafuhu kaka ka baqaayo suu ilaahay u ogaado horeba waa u ogaaye yacni inay waaqic soo dhacday yacni markaa ay xasishay u ogaado waa cilmi sawaabkii ciqaabku ku tacalluqaayo culammada qaar waxay ka cabiraan cilmi duhuur bay ka cabiraan faman ictadaa bacda dalik faman ictadaa ku kastoo xadgudba bacda daalika intaa dabadeed markii laga reebay dabadeed falahu cadaabun aliim waxa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya ayaa u sugnaaday yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taqtuluu asayda wa antum xurum laa taqtuluu ha dilina assayda ugaadha ha dilina wa antum xurum walxaal antum idinku xurum qaar muxrimiina aad tihiin oo xaj ama cumro ah xidhan tihiin ama wa antum xurum walxaal antum idinku xurumun qaar xuruma aad tihiin oo xurmo ku sugan oo xaramka gudihiisa ku jira walow xalaal baa ahaateen labada noocba waa soo gelayaan xurumun ma waxaa loo jeedaa aa muxrimiin tihiin walow xilliba aad joogteen oo xaramka iyadan ku sugnaanen mise waxaa loo jeedaa wa antum xurum idinkoo yacni xurmo ku suganoo bimacnaa xaramkii ku jira walow idinku xalaal baa ahaateenoo xaj iyo idin xidhnaanbe labada waa loo fasira waman qatalahu minkum mutacammidan waman qatalahu ku kastoo dila ugaadha minkum xaaluu idinka idinka mid yahay kuwiinaa muxrimiinta ah mutacammidan xaaluu u badrheeraayo u kasaayo oo kama iyo wax la mida aynay uga dhicin fajazaaun milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum fa calayhi korkiisa waxaa ku sugan jazaaun abaalmarin baa ku sugan milu maa qatala min annacami ay huwa jazaagaasi milu maa kii buu la mid yahay qatala uu dilay qatalahu qatala qatalahu dilay oo min annacami nicmoolaya yacni kuu dilay yacni markaa wax la mida ayaa saaran waxaa la midka ahoo min annacami misligaa la caddaynaya kaa la midka ahoo min anacami nicmoolayda ka mida bimacnaa arig iyo geel iyo lo'da ka mida yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum jazaagaasoo yaxkumu bihi uu xukumaayo dawaa cadlin yacnii laba cadaalad u saaxiib ay xukumayaan labadaa cadaaladda u saaxiibkoo minkum idinka idinka mida a hadiyan ay yuhdiihi hadiyan hadiy ahaan buu u hadiyaynayaa ama hadiyan xaaluu hadyi yahay hadyigaasoo baaliqa alkacbati kacbada la gaadhsiinaayo waxaa loo jeedaa xaramka la geynaayo la gaadhsiinaayo kacbaa la itlaaqay muraadka looga jeedaana waa xaramka caynta kacbada ma aha oo waxa la qalayo kacbada lafteeda lala doonan maayo lakiin waa min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati ilkulli juz ka mida xaramkii baa la sheegay oo kacbada ah muraadka looga jeedaana waa xaramka oo dhan baa looga jeedaa meelun xaramka ka mida lagu qalaayo aw kafaaratun ama waxa saaran kafaara ayaa saaran aw calayhi kafaara طacaamu masaakiin ay hiya kafaaradu طacaamu masaakiin ay iطcaamu masaakiin masaakiin in la quudiyo weeye aw cadlu daalika ama intaa wax u dhiganta ayaa saaran oo cuntada markaa yacnii masaakiinta lagu quudinaayo wax u dhigma ayaa saaran oo siyaaman yacni soon ah liyaduuqa wabaala amri saasi waxay u waajibtay oo waajibkaa loo saaro loogu waajibiyey liyaduuqa suu u dhadhamiyo daraaddeed kafaarada waxaa loogu waajibiyey ruuxii ugaadha dilay isagoo muxrima ama isagoo xaramka ku sugan waxaa kafaarada loogu waajibiyey liyaduuqa si u dhadhamiyo wabaala amri yacni culayska iyo caaqibada xune uu leeyahay arrinkiisu yaa yacni si u dhadhamiyo yacni xumaanta uu sameeyey culayska ay leedahay si u dhadhamiyo ayaa la yidhi kafaaradaasaa kugu waajibaysaa ilaaba ilaa waa inaad la timaadaa cafa allaahu camaa salaf cafa allaahu ilaahay waa cafiye waa dhaafay camaa salafa wixii hormaray ee taxriimka ka horreeyey waa idinka dhaafay waman caada ku kasta oo u noqda oo ku laabta markii laga reebay dabadeed fayantaqimu allaahu minh ay fa huwa isaga yantaqimu allaahu ilaahay waa ka argoosanayaa minhu isaga wallahu allah casiizun waa ka haalibkaan laga haalib noqon duntiqaamin waa ka argoosiga u saaxiibka ah oo ciddii caasida yacni ciqaabo weeye aayadda hore laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fiima tacimuu waxay lahayd sabab bay lahayd sabab nusuulkeeduna waa sabab nuzuul saxiixa weeye sabab nusuulkaasi wuxuu ahaa khamriga markii la xaaraantinimeeyey inuu rijsiya qurun yahayna la sheegay ayaa waxaa la yidhi riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray yuhuudda ayaa tidhi riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray muslimiinta qaarkood baa tidhi waxay yidhahdeen qolyi yuhuudda hadduu qurun yahay oo qaarkii idin ka mida ah khamriga cabbaya oo iyagoo cabsan bay markaysagaa dabeedna geeriyoodeen oo dhinteen amaba la dilay calooshoodana laga yaabo khamrigu inuu ku jiray qurunkii bay ku dhinteen soo ma aha markaasaa aayaddu ku soo degtay wixii qabla taxriim dhacay intaan la xaaraantinimeyn ka hor wixii dhacay dembi laguma qabo waxaa kale oo iyadana markaa la sheegaa sida kalena waa la sheegaa in waxa weeye markaa muslimiinta qaarkood ay markaa warka noocaasa ay yidhaahdeen calaa kulli xaal sababta noocaasa ayay markaa lahayd aayaddanna hore aynu soo marray innamaa yuriidu shaytaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa waxaa dhacday saxaabada qaarkood dee meel casuumada intay tageen khamrana inay ku cabbeen dabeedna ay markii dambe qaarkood markaa islaayeen wax isku dhufdhufteen yacni tan noocaasna waa dhacday dabeedna marka waxa weeyaan ilaahay uu yidhi innamaa yuriidu shaytaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbagda'a fi alkhamri waalmaysir sababa nusuulka saa ku soo aroorayna isaguna waxa weeye waa saxiix muslim baana saxiixa kusoo wariyey marka aayaddan laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fiima acimuu waxaa loo jeedaa ciddii khamrada cabbi jirtay qabla taxriim oo dabeedna sidaa ku dhimatay ama sidaa ku shahiidnimo qaadatay iyadoo weli khamriga aan la xaaraantinimayn dee nisbadooda qurun uma ahayn ya iyaga nisbadooda wax lagu ciqaabaayo ma aha waxa lagu dhaleecaynayana ma aha waxay cuquubo ku mutaysanayaanna ma aha yani waxay ku sugnaayeen ibaaxa ibaaxay ku sugnaayeen shay u bannaan bay markaa la yimaadeen xataa dembi sakhiiraa ma ahayn wax bannaan buu ahaa mar hadday caynkaa tahay wax loogu dhaleeceeya meesha ma taallo markaa dabeedna waxaa la tilmaamayaa kuwaasi inay wax dembiya saa ugu qabin waxaa la soo celceliyey yacni iimaanka iyo taqwada ida ma taqow wa aamanuu wa camiluu asaalixaat uma taqow wa aamanuu uma taqow wa axsanuu taqwo iyo iimaan iyo camal saalixa la yimi haddana mar labaad baa lay uma taqow wa aamanuu iimaan iyo taqwo la yimi uma taqow wa axsanuu xikmada ku jirta soo celcelintani maxay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa idaa mataqow wa aamanuu wa camiluu saalixaat waxaa loo jeedaa yacni markaa bidaayadii iyo wasadkii iyo intihaagii baa laga kala tilmaamaya oo markii hore yacni taqwo iyo iimaan iyo camal saalixay la yimaadeen cimrigooda dhexdhexaadkiisina waa la yimaadeen taqwo iyo iimaan gebagabadii cimrigoodana khaatimadiina taqwo iyo ixsaan bay la yimaadeen wejigaasi xoogaa dee adhar ma aha waxaa dhici karta qaarkood cimrigooda inuu gaabna intay muslimiin ahaayeenba inay koobnayd baa laga yaabaa ya inay koobnayd ayaa laga yaabaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen idaa mataqow wa aamanuu wacamiluu camiluu asaalixaat waxaa laga tilmaamayaa waa inay islaameen oo iimaan iyo taqwo iyo camal saalixa ah la yimaadeen suma ataqow wa aamanuu waxaa loo jeeday inay ku sugnaadeen oo arrinkii ay ku daa'imeen suma ataqow wa axsanuu waxaa laga tilmaamayaa kamaalkii inay markaa haddana usii dhaafeen oo markaa dabeedna martabatulixsaan maraatibu diin alislaamiyi waa alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan marka dee akmalu kamaal waa martabat lixsaan an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ya saas aawadeed martabadii saddexaad ixsaanka lagu daray yacni allah inay u caabudayaan si muraaqaba leh ay u caabudayaan oo sidii qaar ilaahay arkayo oo kale sida ay arkayaan allah oo kale inay u caabudayaan hadday martabaddaa gaari waayaanna waxay allah u caabudayaan iyagoo yaqiinsan oo qalbigooda ku istixdaaraya ay xaadir ku tahay in allah daalacanaayo allah arkaayo haakada waxaa lagu khatimay aayadda wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahay muxsiniintu jecel yihi muxsiniinta ayuu jecliyey ixsaanku wuxuu u qaybsamaa ixsaan fii cibaadati illaah iyo ixsaan fii mucaamalati alkhalqi in cibaadada ilaahay ixsaan lagu sameeyo iyo in mucaamalada khalqiga lala macaamilayo lala dhaqmaayo ixsaan lagu sameeyo labadana waxaa markaa sii muhiimsan oo sii weyn aslul asiil lilixsaan waa ixsaan fii cibaadati illaah asalka weyni waa in cibaadada ilahay ixsaan lagu sameeyo lagu samafalo ixsaanka cibaadada ilaahay lagu samaynayaana waxa gundhig u ah atawxiid walikhlaas walmutaabaca tawxiidka iyo ikhlaaska iyo mutaabacada u asala martabatulkamaalkiisuna wuxuu noqonayaa an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak hadda ikhlaaskii iyo yani mutaabacadiina way ku jirtaa waayo cibaado muctabara ah oo saxiixaa ah, ilaahay ma caabudi karo ya an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak cibaadada muctabarada ee sidaas ee kamaalkaa joogtaa lama iman karo haddii asalkii ka maqan yahay oo tawxiidkiiyo ikhlaaskiiyo mutaabacadii ka maqan tahay o shirki ku jirto an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak dee meesha kuma taalla waxay noqonaysaa dee waxa weeye seesba ma leh muxuu istaagaa guri aan sees lahayn ma istaagayaa geed aan markaysa xidida lahayn ma istaagayaa ya asalka dee marka ay ku taagnaanayaa waxay noqonaysaa altawxiid walikhlaas walmutaabaca shirki hadduu ku caabudaayo aslanba ilaahay ma caabudin ya qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud haddana bacduulcibaadaat bay la iman jireen mushrikiintu iyagoo ilaahay ula qasdaaya oo ikhlaas uga jeeda laakiin maadaama aynay shirkigii ka madhnayn waxba lagama soo qaadin mushrikiintu iyagoo mushrikiinah ah waxaa dhici jirtay fii bacdi alacmaal inay ikhlaas kula yimaadaan ma daliil maxau daliila ya waida ah. rakibuu fi lfulki dacow llaha mukhlisiina lahu ddiin waxay ikhlaaskaa la imanayaan maxay iyagoo mushrikiina waa ikhlaas fi ducaa haya daliil aakhar maxaa u daliila mushrikiintu iyagoo mushrikiina fii bacdi alacmaal inay ikhlaas kula iman jireen xadiiska xadiiskii xakiim ibnu xisaam baa u daliila ee saxiixa ku sugan bukhaari iyo muslim soo wariyeen xakiim ibnu xisaam markuu islaamay xakiim waxaa la yidhaahdaa boqol iyo labaatan sano ayuu gaadhay situuna fi ljaahiliya wa situuna fi lislaam lixdan sanona gaalnimadii buu noolaa oo ku soo qaatay lixdan sanona islaamnimuu ku qaatay waa boqol iyo labaatan sano waxaanu ka mid ahaa raggii beder ka qayb galay weliba maalqabeenka ahaa ee ciidanka masruufayey tobankii nin ee qaybsaduu ka mid ahaa nin waliba maalin geela u qalayey markaysaa markaa kunka ciidanka toban geela u qalayey raggiibu ku jiray ya saas aawadeed markuu dhaaranaayo wuxuu ku dhaaran jiray berigii dambe waladii najaanii yowma badrin waxaan ku dhaartay ilaah ii badbaadiyey maalintii beder wuxuu nabiga ku yidhi xadiiska saxiixaynka bukhaariiyo muslim wuxuu nabiga ku yidhi ya yacni acmaal baan samayn jiray kuntu ataxanasu biha fi ljaahiliya acmaalan ilaahay ugu dhowaado ya oo rabbi ugu taqarubo ayaan samayn jiray wakhtigii gaalnimada min sadaqatin wa silatin wa cataaqatin hadday sadaqa tahay hadday xidhiidhin tahay hadday xorayn tahay ya wax badan baa laga soo naqliyaa waxaa la yidhaahdaa wakhtigii hore ee markaa islaamnimada ka hor boqol nafood buu xoreeyey sadaqadda wuxuu bixin jiray aad bay u badnayd hadda ma aragta boqol geela miyay odhan jireen wuu qalay waxyaalo badan bay ka sheegi jireen marka kaana lii acmaalun kuntu ataxanasu biha fi ljaahiliya fahal liya fiiha ajrun oo markuu islaamay dabadeed bu nabiga weydiinaya wax ajara ma ku leeyahay camallada aan ilaahay ugu dhowaan jiray wakhtigii gaalnimada nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslamta calaa maa aslafta min khayr waad la islaamtay wixii aad hormarsatay ee khayr ah bimacnaa waad leedaha loo jeeda haakada marka haddii waxa weeye dee shirki uu jiro waxay ka dhigan tahay yacni ilaahay maba caabudinba hadduu wuxuu ku caabudaya ay bidco tahayna waxay noqonaysaa iyaduna waa hayru muctabara man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun marka cibaada muctabara allah ma caabudin an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaaba ilaa waa asalku marka hore sugan yahay markaasaa kamaalkeeda heli karaa marka ixsaanka asalkiisu waa saas faraca ixsaanku wuxuu noqonayaa mucaamalada khalqigana in lagu samafaro saasuu noqonaya wakhtigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk